محكم تنزيله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون أيها الأحبة waxaan wax ka tilmaami doonnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa hidaayaadka uu inagu siiyey rabbi wuxuu qur-aanka ku tilmaamaya walaqad ji'naahum bikitaaba intuu dhaartay ilaahay subxaanahu wa tacaala buu leeyay ji'naahum bikitaaba kitaab baan ula nimi baa la leeyay subxaanahu wa tacaala kitaabkaasoo fasalnaahu calaa cilm أي مشتملا على علم أو حال كوننا عالمين به faacilkii mafcuulka ka kaxaadaysaba ilaahay wuxuu leeyay subxaanau wa tacaala kitaabkan uu keenno cilmi ku koobay cilmiga koobay ama cilmigu gudihiisa ka buuxo ama kitaab baanu keennayba ilaahay leeyay subxaanau wa tacaala anagoo cilmi ku sifaysan kitaabkan waxaa kaloo ilaahay ku sifaynaya inuu yahay hudan wa raxma walxaaluu kitaabkaasi yahay hudan waraxmatan lilmu'miniin ow liqowmin yu'minuun hanuun buu yahay iyo naxariis inta rumaysay kelimatulhuda fi lqur'aan waxay ku soo aroortay saddex boqolo jeer badan macaani isku dhowdhow oo dhowrana way u saaroorta bay mufasiriintu yidhaahdaan maraatib afaroo kala dambeeyana way ku saaroortay martaba luula waa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya hidaaya caama inay tahay ilaahay khalqigoo dhan inuu hanuuniyey rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hada nabi muuse markuu u jawaabayay fircoon wuxuu yidhi rabbigayo waa laha siiyey acطaa kula shayin khalqa uma hada shay walbaa abuurkiisa siiyey isagoo abuuray hanuuniyeynoo ku hanuuniyey noloshiisa iyo ficiladiisiiyo wuxuu qabanaya sida u qabanayo almakhluuqaat kulluha hadday taytu maadiya cadceed iyo dayax iyo waxaan leh ilaahay qawaaniin buu u dhigay raacdo hadduu yahay kuwa noola ah ilaahay subxaanahu wa tacaala labaysh buu ku abuurayaa siday u noolaan lahaayeen siday arsaaqdooda u raadsan lahaayeen siday isu difaaci lahaayeen siday u darmi lahaayeen midna lama baro ilaahayga wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala hanuunkaasi noolo kasta waanu siina sabbix isma rabbika lacla aladii khalaqa fasawa waaladii qadara fahadaa waaladii qadar fahada ilaahi subxaana wa tacaala waa abuuray abuurkooda waa dhammaystiray noloshooda waa jaangooyey dabeetana wuu ku hanuuniyey siday u noolaan lahaayo almartaba athaaniya heerka labaad waxay culammadu ku tilmaamaan u yahay martabatu lirshaadi walbayaan lilmukallifiina faqad waa martabada caddaynta iyo hanuuninta inta takliifku saaraya ina calayna lalhuda ina hadaynahu sabiila ima shaakira wa ima kafuura wa hadaynaahu najdayn wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa walikulli qowmin haada aayaadkaas dhan iyo qur badani waxay ka warramayaan kitaabkan in ilaahay u soo dejiyey inuu dadka uu cadeeyo caddeeyo nolosha wax kasta ay uga baahan yahay lee kitaab cilmi ku dhisan ayaan idin soo dejiyey rabbi caalimi uu soo dejiyey waxaana loo soo dejiyey in waddada laydin tusiyo waddada naarta qabatana in farta laydinku fiiqo ta jannada qabatana in lagu tilmaamo adduunka waddada lagu khasaara in lagu tilmaamo ta lagu liibaana in lagu tilmaamo waddada cadaaladu ku sugantahayna wuu tilmaamayo xorreed iyo dadnimadu waddada dullinimada iyo gumaysiguu ku sugan yahay laguu tilmaamo wax kastoo noloshaada ka mida ah in laguu tilmaamo s buu nebigu wuxuu khutabka ku furfuray jiray wa axsana alhadyi muxamed hanuun wax caddeeya bayaan waxa u fiican bayaanka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam martabada saddexaad waxay culamadu ku tilmaaman waa hidaayatu tawfiiq waa in ilaahi subxaana wa tacaala ku gacan qabto ku waafajiyo waxa xaqu kugu jiro martabada tan cidda dadaashaa la siiya waladiina ihtadow zaadahum hudan wa aataahum waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana tan ilaahay oo qulaa gacantiisa ay ku jirta martabada hore wasusha iyo a'immada a'immat alhuda iyo culummada iyo kitaabka qur-aan wuxoo dhan baa wax xanuuninaya wax caddaynaya ama in lagu gacan qabto ilaahay qalbigaaga oo hidaayada ku rido tan ilaahay baa iskale innaka laa tahdi man axbabt walakin allaha yahdi man yashaa man yurid illahu an yahdiya yashrax sadrahu lilislaam laysa calayka hudaahu ilaahay wuxuu tilmaamayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadka kaloo dhan min bacdi inaanay hanuun gacanku ugu jirin hanuunka nooca kana ah in lagu waafajiyo ilaahay aqulaynu awoodo saa daraadeed baa ilaahay nebiga ku leeya calayhi salaatu wasalaam laysa calayka huda inaka laa tahdi man axbabta waxay culimmadu tilmaamaan hidaayada afraad afraada qur-aanku ka warramaya iyagoo jannada aakhira marka la tago oo ahlu jannaana in aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati yahdihim rabbuhum tajri min taxtihim alanhaar ilaahay u jidka jannada loo maraagu tusinay kuwa kalena ushuru aladiina dalamuu waaswaajahum wama kaanuu yacbuduuna min duuni illahi fahduuhum ila sawa fahduuhum ila siraat aljaxiim kuwa kaalena jidka naareed baa la tusinaya taas waa akhir ayuha alaxiba kitaabkan ilaahay wuxuu leeyahy inaad ku hanuuntaa baan idinku soo dejin laakiin maanta dunida waxay leeyihin waa kitaabka ugu akris badan ee loogu jahli badanyay hadda wax buug dunida yaala isagaa loogu akris badanyay baa laydhaha maca daalik isagaa loogu aqoon daranyay bay tilmaamay tusaale imse muslimaa faatixa akriya imsaase macnaheeda mudaa insafaad maxaa aqliga taqaana caalam alislaami ku nool ama dunida joogtaan imisaase faatixadu macnahay sheegaysa garanaysa waxaynu u baahanay hidaayaadka ilaahay inoo soo diray inaynu eegno ilaahay bu marka uu ku tilmaamaya inuu hanuuniyo nebiga loo soo diray inuu nebi hidaayo wada yahay calayhi salaatu wasalaam meeshuu ku soo degaya ilaahay ku bilaabay inay tahay hudan lilcaalamiin maka inay tahay oo ah hudan lilcaalamiin haadaa hudaa baa ilahay leeyay wareela kitaabkiisu waa hanuun wainaka latahdi ilahay wuxuu ku tilmaamaya nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam dadka inuu ku hanuuniyo ila siraati almustaqiim hudan linnaasi wabayinaati min alhuda walfurqaan kitaabkani waa hanuun caddaynayo nolosha waxay uga baahan oo dhan laakiin su-aasha isweydiin kale waxa weeyaa intaynu ka qaadana war tid kaloo lagu liibaana dunidan ma yaalaba ilaahay leeya qul ina huda allahi huwa lhuda qul ina huda allahi huwa alhuda fi suurati isra ilaahay markuu ka warramay towraad in nebi muuse la siiyey si dadku ay hanuunaan wa aataynaa muusa alkitaaba wajacalnaahu hudan libani israa'iil ilaahay wuxuu tilmaamay haddana reerkooda israa'iila tufsiduuna fi lardi maratayn inay dhulka fasahaadin doonaan laba jeer kadib baa ilaahay wuxuu tilmaamaya hanuunka kala dambayska ee aadanaha loogu talagalay inuu yahay kitaabku ina hada alqur'aan yahdi lilatii hiya aqwam wayubashiru lmu'miniin qur-aanka kan dadka wuxuu ku haruurinaya liibaan guul hanuun ma jiro ilaa iyo kitaabka ale waxaa ku qoran mooyaan qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi illaahu man itabaca ridwaana ilaahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala war xagga alle nuur baa idinka if waxaa idinka yimid kitaab cad oo ilaahay ku hanuuniya ciddii raalli ahaanshihiisa iyo jidka alla jeexay raacda wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay kitaabkan idiin soo dejiyey baa ilaahay leeya wax kastoo a u baahantiin nolosha caddeeya tibyaana likulli shay likulli shayin yaxtaajuhu nnaasu fii xayaatihi wax kastoo aadanuhu uu noloshiisa uga baahan yahay kitaab caddeeyaana idiin soo dejiyey baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala waxaa kaloo ilaahay noo tilmaa kitaabku waa kaa alladii yaclamu sirra fi samaawaati walardi baana soo dejiyey laakiin adiga waxaa ku siiyey bay lahayd xorriyatu istiyaar doorashadaadaa ku siiyey haddaad doonaysaana raac tinka jannadu ku geyn haddaad qabtana ka tag tinka naartu ku geyn adaa doorashada le baa ilahaylay subxaana wa qul yaa ayuha annaasu qad jaa'akum alxaqu min rabbikum فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay xorriyaddaan idinsiiya idinka hor kitaabka raaca haddaad rabtaan hanuun baa ku jira haddaad rabtaana ka weeca haddaad raacdaan abaabarkeeda helaysaa faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa faman ittabaca hudaaya falaa khawfun calayhim wala hum yaxzanuun faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa faman tabica iyo faman ittabaca ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala cidda hanuunkayga raacda falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun noloshooda dhaafay ka tiirayuun maayaan waxa soo socdana ka cabsan maayo way saxayi ciddii raacdaaba ilaahay leeyi falaa yadilu walaa yashqa ugumin maayo kadeedmina maayo baa ilaahay leey subxaana wa tacaala man anzalnaa calayka alqur'aana litashqa muslim dhammaanta jooga barhkamigi waxay rumaysan waa kitaabka haddaynu qaadanaa armaynu jabnaa armaynu ka hadhnaa dalbaynu ka leedanaa tanowma lagu liibaanaya shaka ku jira cinda almuslimiin aw cinda kaiirin min almuslimiin oo casriga noom wuxuu leeyahay haddaynu kitaabka dhaqaala waafajino armaynu wajabnaa hadaynu siyaasadda waafajino armaynu wannaa haddaynu nolosheena waafajino armaynu dunida horumartay ka habnaa shaki ku jiraa in la liibaanaya yeenka ilaahayna wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kitaabkan uma soo dejin in la kadeedno uma soo dejin baa ilaahay ilaahay wuxuu ballan qaaday faman ibtadaca hudaay aniga hanuunkayga ciddii raacda baa ilaahay yidhi falaa yadilu walaa yashqa si xurriyadda waa laydin siiyey baa ilaahay leeyahy abaalmarkana adduunya aakhraba oo ku helaysa waman acrada can dikri faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma anunkayga ciddii ka jeesata baa ilaahay leeya subxaanau wa tacaala adduunkana nolol cidhiniya buu leeyahay nolol cidhiniya ciddii kitaabka alle ka jeesatay walow dhaqaalo ahaan ay heleen nolol cidhiniya ku nool haddaad raacdaana waa liibaanaysaa baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala aakhirana idinkoo dholayaala laydin keenayo ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صور لهم أملا لهم aayad badan badan oo qur-aanaa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya markii loo caddeeyey kuwii dhinac maray waa jabaya ma ilaahay leey subxaana wa tacaala akhirana cadaabay leey ayuha alxiba inagaydan saarantay marka kitaabkani waxad waxaa ku jiraana waa hanuun fii kulli alabwaab baanu hanuunkayna hadday caqiida tahay hadday cibaado tahay hadday diin tahay hadday dhaqan tahay hadday siyaasad tahay hadday iqtisaad tahay hadday technology iyo wadda cidi tahay iyo jid lagu hanuuna hadday tahay in every aspect oo nolosha ka mid a hanuun buugiyi ilaah caalimina wuu soo dejiyey maanta marka bini aadamku isku dabee waxoogaa qorqoran waxaa la idhahdaa khubaraa loo saro afar bini aadam oo ka midoo khabiirla sheegtay ayaa meel afarsiyaa wax soo qorqora ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu a antum aclamu am illaah war dadon waxyaqaan mise ilaahay wallahu yaclamu wa laa taclamuun baa ilaahay waa ilaahay baa wax garanayay wax baa garan maysa walaa yunabi'uka mitlu khabiir war allaha wax walbo isiguu warramayo war cid u warramaysaa ma jirto laakiin imaamku markuu daciifay dadku bini aadam bay kaga kalsooni badanyihin ilaahay kitaabkiisa waxa ku jira in bini aadamkan guddi loo saaraay wax soo qoraan wuxuu doona ha noqdo ayi baab nolosha ka mid noqdo ayaa maanta lagaga kalsooni badan yahay ilaahay kuu soo diray subxaanahu wa tacaala wa fawqa dalik inaynu rumaysanayna waa sheeganay ilaahay ha loo toobadkeen oo dembi dhaafada weydiiso الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ورضي الله عن اصحاب رسول الله اجمعين قال تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتصب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أيها الأحبة إلى نبعين إليه jidkayga mooyaane meel kaloo lagu xamuuna ma jirto ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وهذا الرعد بين إليه سبحانه وتعالى يهود يا نصارى قال لي كان ما يديك ولا على تنويع قل إن هدى الله هو الهدى ورا في سرقرتي الهدى والإسلام يا إليه كاصل وهمون وحكى الصهر وامه البشر ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أيها الأحبة إلهي القرآن سوف tilmaamaya hidaayadii sideedee hidaaya mustaqiima waxaa ilaahay ku tilmaamaya hidaayadiisi hidaaya qayima inay tahay umman oo toosan oo qiimo weyn leh waxaa ilaahay ku tilmaamaya inay tahay hidaaya kariima sunan aayad qur-aanaa ku soo arooray waxaa ilaahay ku tilmaamaya inay tahay dib mubaaraka dikr mubaaraka inu waxaa ilaahay ku tilmaamaya kitaabkuu soo dejiyey inuu mubaarakiyo loogu talagalay inay dadku ku tadabburaan intaa waxaa dheer ilaahay wuxuu leeya waa mid muyasaro fudud cidi rabta inay fahamto ama barataa ama qaadataa فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إلهي hidaaye adow aan dadku fahmi karin maaha hidaaye wecwanac ku jira maaha waa hidaaye barakale baa ilaahay lehi subxaana wa tacaala barakaysaba khayrkeedu badanyi toosanoo qurman waxaad uga baahtaan oo dhan aad ka helaysaa dantaa u soo dejiyeena ilaahay waxa uu ku tilmaamayaa inay tahay litukrija annaasa min adulumaati ila nuur badowga iyo isdabawareeg iyo meeraysiga in laydinkaga saaro oo iftiinka iyo jidka cad laydin bixiya baa ilaahay innaga ay ugu xidhantahay waxaynu dooranaynaa marka ilaahay wuxuu yidhi idinqasbi maayo waa awoodaa lakin rabbi wuxuu yidhi idinqasbi maayo inkaa doorashada inaad jidka toosan doorataan iyo inaad kaa wareegaanay sidee meeraysigaa doorataan caalamul islaami meeraysigu doorta isagoo waa ilaahay kitaabkiisii hor yaallo isagoo waan rumaysanahay ayuu haddana wuxuu ka doortay meeraysiga bale eh, in baaba la soo taago waa kadeedmayna iyo gaalka ayna maagaya iyo waa lumaynaa iyo waa ammanayna iyo duinaynu ka hadhayna haddaynu qur-aanka qaadan doontarwiyaa qofkii ka cilmi badanee markaa intaynu raacno ka naxariis badanee nooga naxariis badan ka xikmad badanee ka xakiimsan waayo su-aalaha ma isweydiina ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamaya huwa aladii yunazilu calaa cabdihi aayaatin bayinaat liyukhrijakum min adulumaati ila nuur وإن الله بكم لرؤوف رحيم إلى يوم وضطابتك oo waa ceeb adoon biyo haysta ayaad haraad nin biyo sito haraada haddaad aragto haranay mid waalayn nin kitaab sito oo luugsan haddaad aragtan halad qof biyo sita oo haraadan haddaad la kulanto wala rabaayo waa wax ka maqayin maalkiisu ma dhamma waayo ducaa lagaba nebigiisa taabu cabila waxaa ka liitaa mid kitaab ku adigaa nin konton jirka lixda qabay haddaanu kitaabku wax ku tarayn inaanad rumaysanin adiga wax ku tarayo maxaad sida dabada uga wada dambiba ma saareen waxaad sidaada mustaqbalku wax taraya isaga oo adiga mustaqbal haddaa joogta haddaanu adiga wax ku tarayn isaga siduu mustaqbalka u tari doono اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين